رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo kitaabkii rawdat alanwaar qaas ahaan waxaan bartamaha uga jirnay waraaqooyinkii nebiga uu kaga faa'iidaysanayey inuu dacwada ummadda ku gaarsiiyo khaasatan madaxda iyo dadkii amiirada ahaa waxaa noogu soo dambeeyey boqorkii heraqle oo warqad loo qaaday rasuulkuna uu u diray asagoo warqaddaa u sii mariyey waa boqorkii mtaqaanaa ruumi una sii mariyey una diiday intaa kadibna abuu sufyaan iyo koox dhowr su'aalood markaa u weydiiyey taasa markaa noogu soo dambaysay waxaa khaasatan noogu soo dambaysay markii abuu sufyaan wixii su'aalo la weydiiyey uu ka jawaabay inuu tacliiq saaray boqorkii intaa kadibna uu yidhi abuu sufyaan labadaydaan logood meeshay ku taagan yihiin noqon doonaa moxamed waan ogaa inuu nebi soo bixi doono laakiin inuu carab idinka idinka mid yahay anigu ma u malaynayn se ogaan lahaa inaan gaaraayo waxaan isku kalifi lahaa saan ula kulmi lahaa haddaan agtiisa joogi lahaa lugahan u dhaqi lahaa saasaa markaa noogu soo dambaysay uma intaa kadib uma intaa kadib dacaa wuxuu u yartay ninkii hiraqlo ahaa alkitaaba kitaabkii markaa u wacday warqaddii nebiga uu u soo diray kaanadii markaa yidhi faqara'ahu wuu akhriyey ama waa loo akhriyey fairtafacat ilaswaatu codadkii ayaa kor noqday marka codadkii ura waxaa batay allaqata buuqii meeshii oo dhan hudub iyo buuq ay markaa dadashay fa ukhrija waa la soo saaray abaa sufyaan abaa sufyaan iyo wa man macahu intii micigiisa ahaydna bannaankaa loo soo bixiyey falammaa markii kharaja uu soo baxay abuu sufyaan qaala liasxaabihi asxaabtiisa ayaa wuxuu ku yidhi laqad amira waxaa weynaaday amru ibnu abi kabsha ina abi kabsh arintiisii way weynaatay rasuulku ula jeedaa allaale markay qof rabaan inay liidaan magac aan lagu aqoon ama hariib ah laqad amira amru ibnu abi kabsha nabiguula jeedaa innahu asaga la yakhaafuhu waxaa ka cabsanaya meliku bani lasfar reer bani boqorkoodii wala ma uusan ka zuulin abuu sufyaan muuqinan inuu yaqiinsan yahay bacdahu markaa kadib biduhuuri amra rasuulillaahi rasuulka amarkiisa inuu guulaysanayo sala allahu calayhi wasalam xataa wafaqahu allaahu ilaa ilaahay abaa sufyaan u waafajay liislaami islaamnimada wa ajaaza wuxuu soo siiyey heraqle dixya ibnu khaliifata alkalbiy waa ninkii saxaabi ah ee waraqdii qaaday warqaddii u qaaday nebiga soo siiyey wa kiswatun dharna wuu soo siiyey uma kabacdi rajaca wuxuu ku soo laabtay ee waa bixiye ilaa ximsa uma kadibba rajaca wuu soo laabtay hiraqle ilaa ximsa ximsa ayuu markaa ku soo noqday faadina wuxuu idmay ee uu fasax ku siiyey iyo amar licudamaa'i ruum huu madaxdoodii fii daskaratin meel daskara ah xafiis ah ama mawlaca oo lahu asaga uu lahaa wa amara wuxuu amray markay soo galaanna biabawaabiha albaabaheeda in la xirxiro fa ugliqad waa la xiray albaabihii ayaa loo soo xiray humma intaa kadib cudammadii iyo dadkii boqorada madaxda u ahaa hiraqle asagoo albaabkii u wada xiray oo meeshu ay wada fadhiyaan buu u qudbeeyey uma qaala wuxuu yidhi yaa macshara aruum wareer ruumeyn hal lakum ma rabtaan filfalaaxi liibaan iyo warushdi hamiin war inaad hamiin iyo liibaan heshaan ma rabtiin waa yahbuta inuu sugnaado mulkuku mulkigiina boqortinimadiina inay jirto ma rabtiin eh, fatutaabicu wuxuu yidhi haddaad intaa rabtaan igu raaca fatutaabicu ayla la mubaayactana oo igu raaca haada nebiy nebigaa asagaca ah. nebi muxamed aan rumayno faxaasuu hal mar bay kala ordeen waa bideen xiisata xumrilwaxshi sida dameer farowga uu u ordo oo kale iyo hal mar markaa u ordeen ila alabwaabi albaabbahoodii bay aadeen fawajaduuhaa waxay heleen muqlaqatan in la xiray albaabihii oo la xiray ayay markaa la kulmeen ay markaa arkeen falammaa markii ra'aa uu arkay qaysara nafratahum orodkoodii mar allaala markuu arkay inay gidayaan oo ay kala ordeen qaala wuxuu dhahay rudduuhum calaya ii celiya fa qaala lahum wuxuu ku yidhi anigu qultu waxaan idhi maqaalatii oraahayda hadda aan idinla hadlay oo ah nabi maxamed aan rumayno run igamaahayn buu yidhi ahtabiru biha waxaan idinku imtixaamaye taa shiddatakum ad adaygiina calaa diinikum diinkeenna nasaara saad ugu ad adag tihiin faqad ra'aytu waana arkay maxamedna ma raacayno fasajaduu lahu way u sujuudeen allaahu akbar way u sujuudeen wa raduu canhu wayna ka raali noqdeen wayatabayana waxaa ka cabaanaya meesha min haada arrintaa ana qaysar carafa inuu gartay annabiya nebiga sala allahu calayh wasalam wa sidqa nubuwatihi iyo nebinimadiisa run inay tahay tamaama almacrifa garasho dhammaystiran buu gartay walakin halaba calayhi waxaa ka adkaa boqortinimadieda ayaa ka adkaa falam yuslim ma uusan islaamin hiraqle wa baa'a wuxuu la laabtay biifmihi dembigiisa iyo wa ifmi raciyatihi inta uu u taliyo dembigooda kama qaala alnabiyu sida uu nebigu yiriba sal alla calayh wasalam wiilkii saxaabigee warqadda nebiga ugu dhiibay ee maalkii xoolaha uu soo siiyey fiida taariikhdiisa asagana ama dixyatu bixiye bin khaliifata alkalbiya ninkii ahaa fa innahu asagu lamaa kaagu magacaabo waa meel urdun u dhowe fii tariiqihi jidkiisana uu ku soo socdo raajican u soo laabtay ila almadiina qataca calayhi ariiqa jidka waxaa ka gooyey rijaalu rag rag shubata ah oo mooryaan ah ayaa jidka u gashay oo min bani judaanin reer bani judaan u dhalatay wantahabuuhu way boobeen wixii xoolo uu watay ayay ka qaateen xataa lam yatrukuu ilaa aysan uga tegin macahu micigiisa shay waxba wax ay u dhaafeen ma laha wax allaala wixii hanti ahaa ee xoolo uu watay jidgooyo inta loo galay yaa laga qaatay falammaa markii balaqa uu soo gaaray waa ninkii bixiye ahee almadiinata magaalada madiina oo wa akhbara uu u sheegay rasuul allaahi rasuulkii alla wixii dhacay bacata ilayhim rasuulku wuxuu u diray xaggooda zayd ibnu xaarifa ninkii zayd ibnu xaarifa ahaa buu u diray oo fii mia shan boqol oo muqaatilin dagaalyahana ay wato zayd ibnu xaarifa oo shan boqol oo rag oo dagaalyahan ah wataa ayuu markaa u diray fa agaaruu way weerareen wa qataluu way laayeen wahanamuu waxay ka soo haniimaysteen wahanamuu waxay soo haniimaysteen oy kasoo qaab ka soo furteen alfa baciirin kurati alfa baciirin kurati bay ka soo haniimaysteen wa khamsata aalaafin shan kun oo shaati riyoodna markaa way ka soo haniimaysteen waa shan kun oo ari ah wasabbu waxay soo qafaasheen wasabbu waxay soo qafaasheen oo ay ka soo qaateen ee raggii miatan boqol oo miatan boqol oo min annisaa'i iyo wasibyaani ilmo iyo caruur isku jira ah wa asraca waxaa soo degdegay zayd ibnu rufaaca zayd ibnu rufaaca aljudaani ee reer judaani ahaa waa nimankii hadda jidka u galay wiilkii saxaabiga ee booday nin ka mid ah oo islaamayo marka horena ka celiyey wa axadu ru'asaa'uhum madaxdooda mid ka mida ila almadiina madiinu orod ku yimid wa kaana aslama huwa wa rijaalun min qowmihi asaga iyo rag qoomkiisa ka mida islaamay wa nasaruu waxay u heeliyeen bixiya xiina qataca atariiqa markii waddada laga gooyey calayhi korkiisa faradda calayhi rasuulu ullah rasuulka waa u soo celiyey alghanaa'ima haniimooyinkii iyo wasabiya qafaalkiida ilaahay nebigiisa xikmadu isticmaali jiray ka mid tahay nimankaa saxaabigaa booday markii inta weerarka lagu qaaday laga guulaystay intaasoo xoolo laga soo helay hal nin oo dadkooda kamidoo islaamay oo nebiga u yimid ayuu u cafiyey xoolihii dhanna uu siiyey waxyaabaha loo baahanya tasaamuxa cafinta dacwada habka loo gutay ka mid tahay ama haddii ummadda lagu adkeeyo oo la caayo oo la habaaro oo dhibaato la gaarsiiyo usluub dacwo ma aha kitaabkii shanaad baanu gelaynaa wa kataba wuu qoray rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam kitaaban warqad ayuu u qoray ila alxaarif ibni abi shamir alghazaani ninka lagu magacaabo waa amiiri dimashaq dimashaq amiirkeedii boqorkeedii ayuu markaa ahaa min qibali qaysar dhanka kaysar buuna madax uga ahaa wahaa ka qaado oo dhegayso masal kitaabi wixii kitaabka ku qornaa kitaabka iyo warqaddaa nebiga ninka uu u diray wixii ku qornaa waa kanaayo dhegayso maxaa ku qornaa bismi illaahi araxmaan araxiim nebiga markastuu warqad diraya bisinkuu ku bilaabi jiray bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay isimkiisaan ku bilaabaya iyo magaciisa allihii arraxmaani naxariista guud ahaaneed lahaa alraxiimi naxariista qaaskaa oo sugnaatay min muxammadin muxamed bay ka timid warqadan muxamedkii rasuulillaahi rasuulkii alla ahaa ilaalxaalid bay ku socotaa ibni abi shamir ninka lagu magacaabo salaamin nabadgelyo calaa man ittabaca alhuda qofka hanuunka raacay dushiisa ha ahaato qofka hanuunka raacay dushiisay nabadgelyo ahaanaysaa oo wa aamana rumeeyey billaahi ilaahay oo wasadaqa aaminay wa innii anigu wa innii anigu xaarifow adacuuka waxaan kuugu yeerayaa an tu'mina billaahi inaad ilaahay rumayso waxdahu keligii xaal uu yahay laa shariika lahu wax shirki ahna uusan markaa u sugnaanin ilaah subxaana wa tacaala laa shariika lahu yabqaa laka mulkuka ilaahay subxaana wa tacaala yabqaa wuxuu baaqi yeelayaa uu ilaahay kuu reebayaa laka adiga mulkuka mulkigaaga haddaad ilaahay aaminto ood rabbi keligii rumayso mulkigaaga baaqi buu kaaga dhigayaa wabacata wuxuu la soo diray nebiga alkitaaba warqadan uu u soo qoray xaarif ibni abi shamir maca shujaac bin wahab alsdiyi ninka lagu magacaabo nin lagu magacaabo shujaac bin wahab alsdiy ninkaasuu warqadda u soo dhiibay min asad bin qusayma ayuu ka mid ahaa qabiilkaa reer asad bin qusayma falamaa markii qara'a uu akhriyey alkitaaba kitaabkiina ninkii xaarif bin abi shamir ahaa warqadda nebiga markay soo gaartay uu akhriyey ramaa bihi uu tuuray warqaddii rasuulkuu dhulka ku tuuray wa qaala wuxuu yidhi man yanzicu yaa iga siibi karaa mulkii mulkigayga minii xaggayga yaa waay axadka ku dhici karaa inuu boqortinimadayda qaato wastacadda wuxuu u diyaar garaystay wuxuu u diyaargaroobay liyursila inuu nebiga u soo diro jeyshan ciidan yaqsuu ku soo duuda almuslimiina muslimiinta warqadii nebiga markuu akhriyo wuu tuuray intaa kuma ekaanine diyaargarow ayuu galay inuu ciidan muslimiinta ku duulo waqaala wuxuu ku yidhi lishujaac bin wahab oo warqadii keenay akhbir u sheeg bax saaxibaka saaxiibkaaga nebiguu la jeedaa kii ku soo diray ee warqada kuu soo dhiibay u tag oo waxaad u sheegtaa bimaa taraa waxaad aragtay inaa warqaddiisii tuuray u sheeg inaan ciidan diyaarsanayna u sheeg waxyaabo fara badan oo noocaasuu markaa yidhi akhbir u sheeg saaxibaka saaxiibkaaga bimaa taraa waxaan aad arkayso wasta'dana mufasax buu ka qaatay ninkii ahaa ee xaarif bin abi shamir oo ninka qaysara dhankiisa madax uga ahaa weerarka iskama soo qaadine marka hore wuxuu fasax ka qaatay qaysar fii xarbi rasuuliillaahi inuu nebiga la xarbiyo inuu dagaal ku qaado rasuulka sala allahu calayhi wasalam taa ayuu markaa fasax uga qaatay fafannaahu wuu ka reebay inkastoo gala la wada haddana waa laisdhaamaayo caqliga laisdheer yahay fiiri ninkan qaysar wuxuu sameeyey fafanaahu wuu ka celiyey qaysar can casmihi go'aankiisa dhaaf buu dhahay haweeraran faajaaza wuxuu siiyey markaa kadib alxaarifu ninkii xaarif ahaa ee warqadda nebiga tuuray shujaac bin wahbin oo ahaa ninkii nebiga warqadda ugu soo dhiibay bil wuxuu siiyey bilkiswati dhar waalnafaqati iyo nafaqo wa raddahu bilxusnaa si fiican waa u celiyey wax dhibaatana ma uusan gaarsiinine raashin iyo dhar buu isugu daray warqadii lixaad wa kataba wuu qoray sal allahu calayhi wasalam rasuulka kitaaban warqad buu u qoray ilaa amiiri busra busra amiirkooda waxaa ku qornaa warqaddii yadacuuhu asagoo ugu yeerahaya ila alislaami islaamnimada islaamnimuu ugu wacaayo wa alkitaaba kitaabkii wuxuu u diiday nebiga uu la diray maca alxaarif bin cumayr al alasadiyi ninka lagu magacaabo xaarif bin cumayr alasadiy radia allaahu canhu falamaa markii balaqa uu gaaray mu'ta meel lagu magacaabo oo min camila oo min camali balqaa'i balqa meel la yidhaahdo xaafadaheeda ama tuulooyinkeeda ka mid ah oo fii januubi urdun urdun koonfurteeda ku taalla markuu marayay saxaabigii nebig warqadda u dhiibay tacarada lahu waxaa u soo banbaxay shuraxbiil nin la yidhaahdo shuraxbiil bin camr alghazaani fadaraba cunuqahu qoortuu ka gooyey wiilkii saxaabiga ahaa ee warqadda nebiga waday ee loogu diiday busro amiirkeeda inuu u geeyo intuusan gaarinba ee uu maraayo mu'ta meel la dhaho oo magaalooyinka balqaa ku taalo junuubta ama koonfurta urdun ah nin shuraxbiil bin camr la dhaho alghazaani ayaa u soo baxay fadaraba cunuqahu qoortuu ka gooyey saxaabigii wuu dilay macnaha wa kaana haada arrintaa waxay noqotay ashamu camalkan ugu daran cudwaaniyin oo colaytan ah camal nabiga iyo muslimiinta lagu colaadiyo tan ugu daran waaye marka la fiiriyo ergada ku aadankooda sideedaba waxaa adduunka mamnuuc ka ah erge in la dilo laba waddan markay dagaal uu ka socdo haddii qoladan erge ay soo diraan qoladan kale ee dagaalku kula jiraan uu aado qasa waa mamnuuc in la dilo sideedaba ergadu lama dilo rasuulku ma dili jirin sala allahu calayhi wasalam gaalada hadday erga soo diraan ay u yimaadaan arrin ay kala hadlaan si saliim ah ayaa loo andabixin jiray laakiin waa tan waxay noqotay camal cudwaani ahoo gardarsi ah tan ugu xun oo ugu daran tujaaha rasuli rususha ku aadankooda falam yuqtal lagama dilin min illaahi rasuulka allah sala allahu calayh wasalam rasuulun qof ah uu diraayey intaa aan soo tilmaanay waxaan maraynaa warqaddii lixaad ee nebiga uu saxaabi u diibo weli ma soo arkin nin laga dilay oo ergadiisa ah hayruhu wiilkaa hayrkiisa waa xaarif ibni cumayr waqad wajada wuu carooday sala allahu calayhi wasalam wuu ka xanaaqay nebiga calaa daalika arrinta wajdan xanaaq buu ka xanaaqay xanaaqaasoo shadiidan adag xanaaq daran buu rasuulku arrintaa ka xanaaqay xataa ilaa afdaa ay gaarsiisay daalika arrintaa nimanka saxaabiga ee ku dilay mu'ta ilaa macrakati mu'ta dagaalka mu'ta wuuna imaan doonaa wasana'tii calaa dikriha waan u tegi doonnaa calaa dikrihaa xuskeeda gaswatu mu'ta si toos bay noogu imaan doontaa waaba sababta keliftay in mu'ta dagaal lagu qaado wiilkaa saxaabigii qoorta ay ka gooyeen oo ay dileen taasaa markaa sababtay oo markaa keentay kitaabkii toddobaad wa kataba wuu qoray sala allahu calayhi wasalam rasuulka kitaaban warqad ayuu qoray ilaa hawda ilaa hawda hawdah ninka lagu magacaabo hawdah bin cali waa saaxibuulyamaama yamaamo saaxiibkeedii yamaamo meesha la yidhaahdo ayuu madax u ahaayo saaxiib u ahaa meeshaasaa markaa lagu daro yamaamana waa meeshaa sacuudigee markaa lagu magacaabo riyaad meeshaa ayaa waxaa ku yaala hadda markaad fiiriso suuq weyn oo yamaamo lagu magacaabo meeshaasuu markaa joogayo ninkaas ayuu haddana nebigu warqad u qoray wa kataba sala allahu calayhi wasalam rasuulku kitaaban warqad ayuu haddana u qoray ilaa haydah ninka lagu magacaabo haydah bin cali oo saaxibu saaxibuulyamaama yamaama saaxiibkii buu markaa ahaayee meeshuu madax ka ahaa huwa huwa warqaduna saan bay u qorneed bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay magaciisaan ku bilaabayaa allihii naxariistaa lahaa ayaan ku bilaabayaa ayaan ku bilaabayaa ka timid warqadaanna maxamed rasuulilaahi rasuulkii alla ahaa ilaahay bahbin cali markaa ku socotaa salaamu nabadgeliyo caraacatiisay ahaatay ama ha ahaato qofka hanuunka raaca ileen qofka asalaamu calaykum layskagama salaamo waxaa assalaamu calaykum lagu salaamaa qofka hanuunka iyo diinka raaca laakiin dadka kalee gaalada ah salaamun calaa man ittabaca alhuda ayuu nebigu u qori jiray waclam ogow waxaad ogaataa hawdah ibidiinkeyga sayadharu inuu ka guulo korkodanuu doono iha alkhufu walxaafiru inuu milkigayga gaari doono meesha uu markaa gaaro alhufu caggeel waalxaafiru iyo qoob faras meel kastoo qoob faras iyo caggeelba ay gaarto milkigii diinkayga inuu gaari doono taa ogow meel allaala meesha inta oor loo qaato socdo meeshuu gaaro iyo meel allaala meeshii faras uu gaaro ayuu gaari doonaa min muxammadin muxamed xaggiisay ka timid oo rasuulillaahi ah ilaa haybah bin cali bay u socotaa salaamin nabadgelyo calaa man ittabaca alhuda qofka ay ahaatay waclam ogow anna diinii diinkayga buu nebigu warqadda ku qoray waa diinta islaamkee sayadharu inay gaari doonto kana muuqan doonto ilaa mintaha alkhufi waalxaafiru inuu gaari doono meesha uu gaaro alkhufu caggi iyo waalxaafiru qob farsba fa aslim islaam hawdow taslam waad nabadgelaysaay aad nabadgeshida iska islaam wajacal laka waa kuu yeelayaa maa taxta gacantaada hoostiisa ku jira aad haysato intaad maxu tahay sidaad ugu ahaanaysaa sidaadaad u ahaanaysaayo islaam wa bacata waa la soo diray rasuulka alkitaaba kitaabkii maca saliib bin camar alaamiriy nin layidhaahdo saxaabi ah ayuu u soo dhiiday wuxuu yidhi orod warqadan geey oo waxaad u geysaa hawda ibnu cali oo yamaamo saaxiibkeeda markaa ah fakarmarameeyey saliib markuu u tegay ninkii hawda ahaa siiyey wa ajaazahu wuxuu siiyey fa akramahu wuu karaameeyey waajaazahu waa ixtiraamayo wuu siiyey wixii uu siin lahaa wa kasaahu wuxuuama wuu siiyey oo min masiiji hajar hajar lagu sameeyey dharka hajar lagu sameeyo ah jawaab warqad buu soo qoray marka axsana maa tadcuu ilayhi waajmala waa wax aad iyo aad u wanaagsan waa wax aad iyo aad u qurux badan buu yidhi alla maxaa ka fiican waxaa dadka ugu wacayso maxaase ka qurux badan wa ana shaacirun adwaan baan ahay buu yidhi liqowmi qoomkeyga ayaan gabyaa u ahay wa khatiibuhum kooda ugu aftahansan tolkaygana waan ahay waalcarabu carabna fahaadanii way iga heybaystaan aad bay ii ixtiraamaan fajcal madaxtinimada iyo nebinimadan aad sheeganayso wax iga sii weeye attabicuka waan ku raacayaaye madaxtinimadan iyo wuxuu u maleeyaa madaxtinimo wadadana wax lagu gorgortamaayo asagaa loo dadaalaya oo la rabaa inuu islaamo oo duxulnaar uu ka badbaado uu ilaahay aamino oo ummadiisii cadaabka ka badbaadiyo hadalkii saas ahaa jawaabtii soo diray waxay noqotay moxamedow waxaa dadka ugu wacaysa wax fiican waaye waa wax qurux badan anigana shaacirkii abaan ahay gabya qorkiiga wa khatiibuhum midkooda ugu ertahay waalcarabna oo aad bay aniga iiga heebaystaani fajcal lii bacda alamri amarka qayb ka mida istaagno meeshaada fadhana meeshii aan fadhiisto ha lagu ixtiraamo ama ha ixtiraamo waxaa iga dhigtaa buu yidhi amarka qayb iiga dhiib attabicuka aan ku raace rasuulka waxay soo gaari doontaa hadalkiisii jawaabtiisa bal wuxuu rasuulku ka dhahana waan arki doonnaa haddii rabbi yidhaahdo casharada nagu soo socdaan ku arkaynaa meesha ha inoo joogto wabilahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala